بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام ابن حسين مسلم بن حجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران wuxuu ku saabsan yahay bayaan wujuuhi lixraam ixraamka la xarmanaayo camalka xajka ama cumrada wujuuhdiisa iyo aqsaamtiisa waxay kutubta qaar ay ka cabbiraan ansaaku alxaj waalcumra ama baabu lansaak inta camalka qofka camalka xajka iyo cumrada inuu la imaado rabo ama mid ka mida ama labaduba qaababka u bannaan culimmaduna ay ka soo ka cabiraan ijmaaca saddex qaybood weeye midkood alifraad waalqiraan watamatuc saddexdaa nooc inuu qofku la yimaado waxa la yidhahda ifraad ifraadkuna macnaheedu waxaa weeyaan in qofka xajka uu niyoodo oo waxba una ku darin labayk allaahuma xajan uu yidhahdo mahlaltu xaja niyadaas xaj keliya uu niyoodayba baa waxaa la dhahaa ifraad oo wuxuu ka keli yeelay inuu cumro ku daro haddau xajka markuu bogo kadib hadduu cumraysto waa u bannaan tahay laakiin cumro ka horraysay xajka uu ku tamatucay ma laha cumro xajka la socotayna ma laha ee xaj keligaa buu niyooday ifraad baa la dhahaa noocaa asaga ah qofka la imaada oo intuu ka soo xarmado oo ka soo niyoodo mawaaqiiddii aan soo marray ee shanteed sidaa ku soo gaara maka almukarama iyo xaramka wuxuu la imaanayaa waxaa la yidhaahda marka u horraysaba dawaafu alquduub awaaful quduumkuna waajibaadka xajkeeduu ka mid yahay bimathaabati taxiyati almasjidi fi salaad oo kale weeyaan markuu la yimaado dawaafkaasi dawaafulquduumka waxaa u bannaan inuu sacyiga raaciyo hadduu sacyiga raaciyona sacyiga hadhow maalinta ciidda ah dawaaful ifaadaha lala imaanayo sacyiga ma soo celinayo camalkii laakiin waa ku jiraayaayo markii yowmu tarwiya dadka ay baxayaan buu raacayaa sidii buuna ixraamkiisii iyo camalka xajka ugu jiraayo ma taxallulina ma xalaaloobin ilaa laga gaaro yowmu naxri maalinta tobnaad ee bisha oo taxallul ilawal uu bilaaban ilaa taxallul aani oo dawaaf alifaada ah intaasuu camalkiisa xajka ku dhammaanaya wax marka fidyaa iyo wax hadiyaoo laga rabo ma jirto qofka noocaas oo kale oo waajib ku ah xajkiisii sidaasuu ku dhammaaday gowracna lagama rabo soonna lagama rabo nooca labaad waxaa la yidhaahdaa waa alqiraan qiraanku waa in xajkii iyo cumradii laisku daro fii nafsi waqti oo fii aanin waaxid hal mara oo tirahda labayka allaahuma xaja wa cumra qofkaa qiraan baa la yidhaahdaa camalkii sidii qofkii mufradkahaa ee xaj keliya niyooday buu la mid yahay tamaaman waxba kuma kala duwanaa hadday noqoto dawaafkii u horreeya dawaafalquduumkaha kacbada lagu salaamayay sacyigii ama hormarsa ama dibmarso iyo acmaasha xajka oo lasoo dhammeeyo markaanu in taxallal uu suuroobayo waa iskaga mid xajka ifraadka iyo qiraanka waa iskaga mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin qiraanku wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo fidya iyo qofka laga rabaa inuu wax gowraco haddii kalena uu soomo toban beri ayuu soomayaa tobankaa beri saddex beri intuu maka jooga magaararkeeda toddobada berina markuu reerkiisa ku soo noqdo weeyaan nacam sida aayadda qur-aankaba ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala saddex beri inuu soomo wa sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila waxaa ku yimid qaybta saddexaad waxaa la tamatuc inuu qofku fii ashhuri alxaji bilaha xajka ilaahay u sheegay alxaju ashhuru macluumaat shahr dilqacda shawaalin wadilqacda wadilxija shawaalun wadilqacda bifatxi alqaafi wa kasrihaa waalfatxu afsax labada way bannaan tahay dilqacda iyo dilxija iyaduna kasr afsax fatxigana waa bannaan yahay bilcagsi dilqacdo cagsigeeda waaye calaa kulli saddexdaa biloodba waxaa la dhaha ashhuru lxaj ashhurulxaj bilaha xajka oo lagu jiro inuu qofka cumraysto cumrada ayadaa uu ku sii taxalluo ku tamatuco tamatuca macnaheeduna waxaa weeyaan markii ixraamkii iyo niyadii lala imaado rukniga koobaada kowniga labaadna waa dawaafkii ka saddexaadna oo sacyigii weeyaan taqsiirkii oo timaha la gaabsada ama xalqigii intaasay cumradu ku dhammaataa kadib waa taxallul oo dharkiisiibuu dib ugu noqonayaa wixii u bannaanaa intuunan niyada la imaanin maxduuraadka oo dhanba waa loo banneeyey kadib wuxuu isla sii sugayaa xajka ayuu ku sugayaa isagoo qof caadi ah oo xalaala maalinta yowmu markii la gaaro haddana niyoonaya xaj oo uu ka niyoonayaa maka mukarama gudaheeda camalkii xajkana wuu soo gudanaya kadibna xajkii buu dhammaynaya qofkaan waxaa la dhahaa mutamatic baa la yidhaahdaa sida qiraankoo kale weeyaanoo asagana waxaa laga rabaa inuu la yimaado fidye la imaado faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaata ayaamin fi lxaji wa sabcati idaa rajactum tilka casharatun kaamila noocaas tamatuc baa la yidhaahdaa kee fadli badan bay culammada isku hayaan khilaafkaasna wuxuu salka ku hayaa ficilka nabiga calayh salaam iyo qowlkiisa iyo ikhtilaafu aladillati walaxaadiidi alwaarida fii hada albaab fii daahiriha muuqaalka kore qolaba marka meel bay rajaxday nabiga calayh salaamma mufrid buu ahaa mise qaari buu ahaa mise mutabatir buu ahaa intaasay khilaaf ka taagan yahaa qowlka xooga badan adillada marka la fiiriyana waxaa weeyaan wallahu aclam axaadiistuna ayuu ku caddahay meelo badan nabiga inuu ahaa qaarin oo markuu soo maraayo dilxudayfa la yidhi fii waadin mubaaraka faqul xaja fii cumra xaj iyo cumro isku dar nabiga in la yidhi sala allah aleh wasalam alfaadda ku soo arooray mufrad buu ahaa iyo mutamatib buu ahaana culummadu way ta'wiiliyaan ama macno maxmal u wanaagsan ama tafsiiray geliyaan axaadiista si loo jamciyo marka wujuuhul ixraamka waxaa weeyaan saddexdaa nooc waxaan sheegnay saddexdaasi hal nooc mooyana labada kale hadiyaa waajibaya haddii kale soon toban beri ah sooyaa waajibaya waxaan ka waajibaynin hadiga ama gowraca ama soonka waxaa ifraadka oo xajka iyo aadamiyoota wahuwa ashaquhaa waa midka ugu culus weeyaan oo qofku waxaa laga yaabaa in bishii dilxijo oon kow joogin uu maka tago oo deena uu dharkii siduu u qabo uu ku dhammaysto xajkii oo idinba maalintamaalinta tobnaad ee yoomunaxri yomulxajilakbar markaa looga horrayso inuu dharkiis ka bedelo oo dharkiisi caadiga ah uu ku laabto marka mashaqo iyo culays badan baa ku jira ama labada kale nooc tamatuca ku suganoo midna cumro intuu niyoodo oo iska camal falo ayuu xajka hadhow gadaal kala imaanayaa oo tamatuc way ku caddahay qaarinkuna isaguna macna tamatuc buu xumbaarsan yahayoo hal safara yaa xaj iyo cumraba la timid fii camalin waaxidin hal camalana kula timidoo cumradii xajkii bay gelaysaa marka iyaguna macna tamatuc buu qabaa hadiga iyo gowracaasi waxaa weeyaan waa damuljumraan iyo ma ahee waxaa weeyaan waa shukru lilaah labadaasi culimmada isku hayaan marka haddii jamcu jubraan la yidhaahdo jubraanku waa wax naqsiga ah oo kasriga ah oo jabid ah ama muxuu aha naqsiga oo soo gaadha qofka uu wax ku kabo sa haddii la yidhahdo ifraadkaa fadli badan laakiin haddii la yidhahdo nicmada alla uu ku baneeyey ee camalkaadii hal safara ah a camal la timid oo ku tamatucday yaad ilaahay ugu shukrinaysaa wax jabri ah markaasi ma ahee waa shukri lilaahi camalkuna kaamil weeyaan wallahu aclam wa jawaazi idkhaali alxaji xajka in la geliyaa bannaan cala cumrada xajkii inuu cumro la geliyo yaa bannaan oo qofka hadduu intuu cumro soo niyoodo ay la qumanaato bihii xajku joogaa inuu xajna ku darsado way u bannaan tahay bishar waa inuuna la imaanin dawaafka intuuna dawaafka kacbada una dawaafin dawaaful cumra intaa ka hor cumradiisa xaj waa gelin karaa cagsiga oo ah intuu xaj soo niyoodo inuu cumro gelin karana in badan oo culimmada ka a ah way qabaan wamataa yaxillu alqaarinu qofka qaarinka ah ee xaj iyo cumro isku daray goormuu xalaaloobayaa min nusukihi camalka xajka goormuu ka xalaaloobayaa goormuu ka taxalluli marka su'aal buu geliyey wuxuu marka musanifka aad moodaa ama mutarjimka uu iltifaaqayaa khilaaf yar oo meesha ku jiraan qaar baa waxay qabaan dawaafka u horreeyaba waa lagu taxallulayaa ibnu cabaas ay ka wariyaan uma maxiluha ila albayt alcatiiq buu deliishaday laakiin qowlka axaadiista u badan tahay jamhuurdana ku tagtay waxaa weeyaan sida ifraadka kale yowma naxri maalinta tobnaad markii la gaaro yutaxallil awal bilaaban markii jabaratulcaqaba la tuurto xoolihii la gowraco timaha la xiirto taxallil awal baa bilaabanaya haddaad kacbada imaato dawaafalifaadihii la timaada ma sacyigii inaad raacisana taxallul aani oo wax kastaa kuu bannaanaya xata nisaa taas weeyaanoo markaa taasaa qiraanku ifraadku lamid yahay oo isku meel bay ku dhammaadaan qaala raximah اllahu tacaala xadaanaa yaxya bn yaxya tamiimi qaala qara'tu calaa maalikin maalik baan ku sidaas u ahaa da'biga imaam maalik raximahullah ardadiisa ku dul akhrin jirtay alqiraa'a cala sheekh kaasaa madhabkiisa raajixa oo xoog badnaa waana ariiq bannaan oo ka mid ah duruqu taxamul alxadiid siiqda hadha lagu soo warinayaan qara'tu calaa fulaan baatihi wa siiqu ladaa baa la yidhahdaa can ibni shihaab buu ka wariyey moxamed binu muslim ibnu shihaab azuhri can curwata bni zubayrin radia allaahu canhu can caaisha umulmuminiin radia allahu canha annahaa caaisha qaalad waxay tiri axaadiista intooda badan waxay ku wareegaysaa cashirkeenna caawa caaisha radia allaahu canha kadibna waxaa bilaaban doona jaabir xadiidkiisa dheeraa fii sifati xajati nabiyi sala allahu calayh wasalam marka saxaabada nabiga calayh salaam xajka wariysa waxaa ugu xoog badan uguna daqiiqsan oo uguna dhowaa afar saxaabi oo ka mid yahay ay ka mid tahay umulmuminiin caaisha radia allaahu canha oo haddee nabiga calayh salaam ku dhowayd aadna ma aheed u nabiga calayh salaam xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo acmaasha uu nabiga o dhan u ildheereen radia allaahu canha cabdullaahi bin cumar oo hogaanka hasha nabiga calayh salaam hayey oo hasha nabiga lucaabkeedii iyo caliyadeeda madaxa uu kaga daadanayay isaguna eh, sidaasi laga wariyey jaabir bn cabdillah isagana sidoo kale nabiga calayh salaam la socdo mulaasima hasha nabiga waday isagana waa ka mid raggii eh, muxuu aha arrinta ayadaa ugu dhowaa ayuu ka mid yahay cabdullahi bnu cabbaas qaala caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi kharajnaa maca rasuuli illaah rasuulka maciisaan baxnay calayhi salaam caama xajati alwadaac xajkii xajatilwadaac ahaa nabiga u dambeeye xaj uu xajiyo <clears throat> wadaacna waxaa loogu magacaabay nabigaas sagootiyey ummadda sala allahu aleyh waalih wasalam oo wuxuu dhihi jiray khuduu canii manaasikukum lacallii allah alqaakum bacda caami hada kama qaal sanadkan kadib inaana inana kulmin oo inan arkin baa laga yaabaa iga qaata buu dhihi jiray camalka xajka rasuulka sala allah alay wasalam markuu madiine tegayna xabaalihii uxud buu nabiga soo sagootiyey oo u duceeyey marka nabiga calayh salaam wadaca alaxyaa walamwaat intii nooleed iyo intii dhimatayba waa sagootiyey isagoo nool baa lagu magacaabay xajatulwadaac oo waa la gartay nabiga hadalladiisa iyo wacdigiisa iyo dardaarankiisaasaa la gartay nabiga calayh salaam kaannaha mawcidatu muwadicin ayaa la gartay sala allah calayh waali wasalam faahlalnaa bicumratin bay leedahay cumraan soo niyoonnay dadkoo dhan marka ma aha waan arki doonta riwaayaadkeeda ayadaa laftirkeeda inoo caddayn doonto minna man ahalla bixaja wa minna man ahalla bicumra fa ahlalnaa bicumratin caaisha iyo gabdhihii haweenkii nabiga ee la socday sagaalkii nabiga calayh salaam xaasaskiisaada giddi way la socdeen cumray iyagu niyoodeen gaar ahaan markii dambe uu nabigu iclaam bixiyey oo ah xataa kuwa xaj soo niyooday haddaynan hadyo wadin xajkooda cumraha u badelaano isagoo nabigu sala allahu calayh waaalih wasalam raba inuu buriyo aragtidii iyo muxuu ahaa caadadii ay qabeen jaahiliyada oo inaan bilaha xajka aan la cumraysan karina ayuu nabiga calayh salaam ku ilzaamiyey fa bicumrati bicumratin cumraan niyoonnay uma qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu yidhi man kaana macahu hadyu ninkii hadyo wata falyuhilla ha xarmado bilxaji xaj maca alcumra cumradiisi maceeda qofkii hoolo inuu howlo hadyo ah oo in la gowraco rabaa xajkiisa cumraha ku daro yani cumro keliyaa soo niyootay hadyana waad wadaa hadiyadaasna waxaa weeyaan maalinta la gowracayo waa maalinta yoomunaxriga marka tamatuc ma suuroobi karo kol haddaad maalinta yoomunaxriga intaa aad camalkaada aad ku jirayso waa in marka cumradaasi aad ku darto xaj kollay xoolahaasoo dhan gowracin ma xaraaloobaysin marka falyuhilla bilxaji maca alcumra uma laa yaxillu qofkaa asaga ah ee hadiyada wada gowraca uu rabo inuu gowraco maalinta ciidda ka bilaabato qofkaa xaj cumru isku darsaday uma laa yaxillu ma xalaaloobayo buu nabigu calayhi salaam xataa yaxilla ilaa uu ka xalaaloobo minhumaa xajkiiyo cumradii jamiica dhammaanba oo xaj iyo cumraa isku dara ee cumradii markaasa kusii xalaaloobay ma dhihi kartid ilaa xajkii iyo cumradii way isgaleen xajkaa marka ka xoog badan oo karad camal badan camalka xajkaa loo jiidayaa oo maalinta tobnaada yoomu naxriga yoomu alxaji alabar ayaa laisku xalaaloobi waa marka xoolaha la gowracayo gowracaasaba wuxuu ka mid yahayba waxyaalaha lagu taxalluluu ka mid yahay oo in dhagaxtuurka jamratulcaqaba gowraci timihoo la xiirto saddexdaa markii la gaadho xalaaloobaysa qaalad caaisha waxay tidhi faqadimtu makkata makaan soo galay wa ana xaa'idu anoo xayd qabay leedahay oo meelaan maka ka dheereen oo sarif la yidhaahdo markay maraysaa caadadii ku dhacday lam aduf bilbeyti marka kacbadii ma dawaafin gabadha caadada qabta kacbada ma dawaafayso Ah, ma dawaafayso sababta aynu u dawaafaynina waxaa weeyaan kacbada waxaa loo shardiyaa aahaara dahaara loo shardiyaa iyo weysaqab iyo dahaara saasay jumhuurtu qabaan xanaaftiisu waxay leeyihin iyagu waxaa loogu diiday liduuli lmukfi masjidkaasay muddo badan de ku dhex jiraysaa duululmukfigaasaa loo diiday ee shardi agtooda kama aha kacbada dawaafkeeda dahaara wa ana xaa'idu lam aduf ma dawaafin min beyti kacbada ma dawaafinoo caadadaas iyo xaydkaa darteeda dahaaro la'aanta walaa bayna safaa safa iyo walmarwa marwana ma dawaafin oo safa iyo marwa in laxdooda la socdo toddobada jeer waxaa weeyaan tabacun lidawaaf dawaafkay raacsan yihiin ma dhici karto inaad sacyigii la timaado safiya marwa adoon kacbada dawaafin marka haddii dawaafba suuroobi waayey dawaafka hadduu suuroobi waayey sacyigii bayna safa walmarwana waa ka sii horreeyaa fa shakawtu daalika ilaa rasuuli illaah nabiga calayhi salaam baan u sheegay arrinkaa ay haysta in caadadaas ay dhacday waan arki doonaa iyadoo in badan soo celcelinaysa ooyday radi allaahu canha nabigana uu sabaysiinayo nabigan u sheegoo yidhi caadadii baa gu dhacday kacbadii maxaan sameeyaa marka sheegashadii hore waxay ahayd cumradeeday ka hadashay kadibna waxay haddana mar labaad u sheegtay nabiga calayh salaam xajki baa loo baxaya welina caadadii bay qabtaa marka sheegashadaa dambe faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi kol haddii yoomu tarwiye la joogo oo dadkii ay u baxayaan oo dhanba ay mina u baxaayaan cumro ku taxallusho oo aad dhammaysato kuuma suurowayso xajkii baa ku soo gaadhay unqudii ra'sakii madaxaada furfur wamtashidii shallayso waahillii xarmoo niyo bilxaji xaj niyo wadaci lcumra cumradii ka tag daci lcumra maxaa loo wadaa ey daci afcaal alcumra wa acmaaliha camalkii cumradeed rabtay keligeed inaad ku tamatucdo wakhtigiiba hadda kaa soo gaadhay kuuma suuroobaysee ka tagoo cumradii laakiin niyadeedii sidii bay u haysataa xaj ku darbaaliyay markaase waxay noqotay qaarin bay noqotay qaarina ayay noqotay radia allaahu canha wa bilxaji wadaci lcumrata ficilkaa loo wadaa ficilkii la sameynaya cumrada keligeeday rabtay ma suuroobin haddii yoomu tarwiye la gaaro waxaan xaj aheenoo socon kara ma waa la baxay marka cumro aad ku xalaalowdo oo deena yoomu tarwiyaan sugaya aad si tiraahdo kuuma taalleen cumradaadii iskaga dhaqaaqoo xajka dhex geli dadkaas mutaacay ee mino u dhaqaaqayna ku darmo qaarad waxay tiri fafacaltu sidii baan yeelay oo xaj bay niyootay ilan gabdhihii kale intay dawaafkii la imaadeenoo sacyigii oo timii xiirteen bay taxalluleenoo cumradoodii halkaasay kaga dhammaatay ayadana weli sidii bay ugu taagan tahay oo caadadaas iyo xaydkaasaan u diiday qaala fa facaltu sidii baan yeelay falammaa qadayna alxaja xajkii markaan dhammaynay arsalanii rasuulu llahi sala allah caleyh wasalam nabigaa i diray maca cabdiraxmaan ibni abibakar waa walaalkeedoo shaqiiqah cabdiraxmaan bin abibakar oo ka weynaa ila tanciim cabdiraxmaan bin abubakar buu raaciyey nabiga ila tanciin tanciin inaan aadino oo ayadaan arrinkaasi ma aha wuxuu nabigu markiiba ku bilaabayn ayadaa nabiga ku ilxaaxisay oo ku celcelisay oo tiri nabi allow anigu yeeri mahay sidii gabdhihii la socday xaj gaara iyo cumro gaara yaan rababay tiri markuu nabiga dabcan inuu ku qanciyo cumradeedii xaj bay gelisay oo xaj iyo cumro labadaba waa u asaxay ayay waxay tiri anigu waxaan rabaa sidii gabdhaha ay xaj iyo cumro kala socda ay ola imaadeen yaan anigana rababay tiri markaasuu u dhiibay walaalkeeduu yidhi cumradii markii hore ay gaar ula imaan weyday gadaalha kala imaata xajka markii la dhameeyey kadib cabdiraxmaan bin abubakar buu u dhiibay ila tanciim tanciimna waa xilliga xaramka marka laga baxo meesha ugu dhow xilli baa waxaa la tanciim in tanciim loo dirayna macnaheedu keliya ma aha in halkaa meelun laga soo xarman karo ninka qofka la yidhahda aafaaqiga ah ama makiga ah qofka aafaaqiga ee cumro ku yimid ama arrin kale ku yimid ee maka markaa jooga ee raba inuu soo cumraysto iyo qofka reer maka ah labadaba cumrada xajka ma aha cumrada hadday damcada inay niyoodaan waa inay xaramka ka baxaan xaramka waa inay ka baxaan ama xagga iyo tamciim ha ahaadaano meesha hadda masjid alcaaisha la yidhaahdo ama ha aadaan xagga qarbi iyo xudaybiya ama ha aadaan xagga sharqi iyo carafaat ha aadaan waa inay ka baxaan xaramka kadib deena ay cumro ku soo galaan oo soo niyoodaan amaa xajka qofka aafaaqiga ah iyo ka makiga ah ee maka joogay raba inay xajiyaan meesha ay joogaan bay ka xajinayaan xadiidkaa marka soo marray mawaaqiidda ku soo marray oo uu nabigu yidhi xataa ahlu makkata min makka arrinkaas xajkay khaas ku tahay mujmalkiisa waxaa fasiray xadiidka nabiga calayh salaam in cumradii la yidhi tanciim aad marka tanciim eh, cumrada la dhihi mahayo min makkata la dhihi mahayo xajka arrintaasi la haray factamartu waan soo cumraystay bay leedahay xajkii markay soo dhammaysay kadib ayay soo cumraysatay faqaala nabigu wuxuu yidhi haadihi cumradan aad hadda la timid makaanu cumratiki cumradaadii beddelkeedii wey yani cumradii mustaqilkaheedeed gaar oola timid aad rati gaar ina oola imaatay kuu suuroobi weyday hadda waad haysaa iyadii oo mustaqil oo gaar aad oola timid makaanu cumratiki oo masale culammadu ay isku hayaan cumradii way ka tagtay oo waa baabi'isay oo hadday xaj keliya la timid cumrada ka maqnayd iyomahe cumradii xajka way isku dirtay qowlkaasayna culimmad badan oo muxaqiqiinta ka mid ah oo ka mid yahay ibnuqayim aljawsiya fi saad almacaad aad ugu faahfaahiyey inay caaisha radi allahu canha ayna ka bixin cumradii ay sidii ay u wadato marka makaanu cumratikidii waxaa weeyaan cumradii mustaqilkeeda rabteed gaar keligeed aad inaad la imaato sida gabdhihii kale haddaad heshay wey fadaafa aladiina marka iyada waxay la timid xaj iyo cumro isku jiro iyo cumro gaara intaba way la timid fadaafa aladiina kuwii waxay dhawaafeen ahalluu bilcumrati kuwii cumrada soo niyooday soo xarmaday cumro soo xarmaday markii hore maka la imaanayay bilbeyti beytkii iyo kacbadii bay dawaafeen dawaafkaana waa dawaafu rukni dawaafucumra la yidhaahdaa wa bisafa safa iyo walmarwati marwana way sacdeenoo way dawaafeen toddobadii jeer uma xalluu way xalaaloobeen waxaa ka horraysa waqasaruu ow xalaquu way xiirteen ama way gaabsadeen uma xalluu way xalaaloobeen oo cumradu dawaaf iyo sacyi waxaa ku xiga in timihii la xiirto ama la gaabsado uma markaa kadib ay xalluu xalaaloobeen ilaa goorma ilaa yowmu tarwiya maalinta sideedaad ee bisha carafa intaasay makasa joogayaan oo dadka caadiga ah oo kale noqonayaan uma daafuu daafuu waxay dawaafeen dawaafan aakhara meesha waxaa ku jirta uma ahallu lxaja min maalinta yowmu tarwiya yay xaj haddana niyoodeen xajkii markay soo dhammeeyeen oo ay ku soo laabteen maka daafuu waxay dawaafeen dawaafan dawaaf aakhara kale dawaafka hore wuxuu ahaa dawaafulcumra cumradii baa iska laheedoo gaar ah dawaafka kalena waa dawaafulxaj oo xajka asagana lagaga taxallulayo dawaafu ruknigii weeye bacda an rajacuu min mina markay mino ka soo gadoomeen oo ay dawaaful ifaadihii u imaadeen bay dawaafeen lixajihim xajkoodii bay u dawaafeen oo ku caddeeyey wa ama aladiina kaanuu kuwii ahaa jamacu lxaja waalcumra kuwii hadyo waday ee la yidhi ilaa xoolihii inaad ka gowracdaan xalaal ma noqonaysaan kol labee cumradiinna xaj ku darsadoo qaari noqda kuwaa iyagu fa innamaa daafuu waxay dawaafeen dawaafan dawaaf waaxidan keli ayay looga keenay inamaa daafuu dawaafan waaxida dawaafan waaxidan taasi waa dawaaf laba macnoba waa la geliyaa dawaafan waaxidantan qofka qaarinkee xaji cumro isku daray dawaafka rukniga ah rukniga ah ee uu ku xalaaloobi waa dawaafulifaada halka dawaafun weeyaan bikhilaafi alxanaaf oo xanaafta xanafiyada waxay qabaan in laba dawaaf ay jira dawaafun lilxaji wa dawaafun lisacyi saasay xanafiyadu qabaan laakiin xadiid kana lagu radinayaa hal dawaaf weeyaanoo kii cumrada dawaafun lilxaji wa dawaafun lilcumra dawaafun lilxaji wa dawaafun lilcumra iyo muxuu ahaa sacyu lilxaji wa sacyu lilcumra xanafiyadu laakiin jamhuurta waxay qabaan dawaafkii cumrada iyo kii xajkaba hal dawaaf baa ku filan oo la yidhaahdo dawaaf ulifaada wakii nabigu lahaa calayh salaam dakhalat cumratu alxaj washabaka bayna asaabicihi sala allah alay wasalam xajkii cumradu waa isgaleen hal camal unbaa uun soo isgeli dakhala alqaliilu cala alkaciir weeyaan oo cumrada camalkeedii yaraa camalkii u badnaa ee xajka buu gudagalay fainamaa daafuu dawaafan waaxida waxaa kaloo iyadana lagu tafsiiriyaa fainamaa daafuu kuwii qiiraanka la yimid ee markii hore ay maka imaadeen dawaaf ugu horreeyey muxuu ahaa een sheegnay dawaafu maxaa la dhahaa dawaafu lquduum baa la dhahaa dawaafkaa markaad la timaado waxaan idhi waxaa ku bannaan sacdigii inaad soo hormarsato oo la imaato sacdiga rukniga ahaa marka haddaad sacdigii la timaado hadhow markaad imaanayso dawaafku maad la imaan ee sacyigama lama imaanaysa sacyigama lama imaanaysa fa daafu waxay la imaan dawaafan waaxidan ama dawaafu aani wahuwa sacdu waay hormarsadeen oo dawaafulquduumkii bay raaciyeen tafsiirkaana waa jiraa laakiin midka kalea ka xoog badan fainamaa daafuu waxay dawaafeen dawaafan waaxidan oo xajkiiyo cumradiiba hal dawaafa isku yeesheen waxadaanaa cabdulmalik ibnu shucayb bnu ley qaala xadaanii abi shucayb can jaddi awowey ley bnu sacdin qaala xadaanii cuqayl ibnu khaalidin can ibni shihaab zuhri can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu canha zawji nabiy sala allahu alayh waali wasalam annaha caaisha qaalad waxay tidhi kharajnaa maca rasuuli illah rasuulka calayh salaam baan la soconnay oon la baxnay caama xajat alwadaac xajkii sanadkii toddobatobnaad sanadkii tobnaad uu nabigu xajiyey xajatulwadaacaha fa minaa waxaa naga mid ah daa saxaabadii nahay man halla bicumratin dad cumro keliyaa niyooday wa waxaa naga mid aha man halla bixajin dad xaj keliyaa niyooday ayaa naga mid ahaa xataa qadimnaa makata ilaa makaan ka soo gallay waa markii hore maka soo gelinteeda weliba markii maka loo soo dhowaaday buu nabigu alai salam wuxuu yii ninkii raba cumradiisa eh, xajkiisa cumraha u bedelo kadib haddana wuxuu yii ninkaan hadiyo wadin waa amare xajkiisa cumraha u bedelo dhammaan hadda kuwii xaj soo niyooday cumri u wada bedelay kol haddaadan hadye aad gowracdo oo ku xanibtaba aynsan jirin xataa qadimnaa makkata ilaa aan maka ka soo galnay faqaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam nabigaa wuxuu yii maka la soo galay man axrama bicumratin qofkii cumro soo niyooday walam yuhdi hadyana aan wadin falyaxlilha ha xalaaloobo kol haddaad cumro aad la timid hadiye oo ku reebtana aysan jirin oo xoolaadan wadin aad gowracdo iska xalaalow waman axrama bicumratin qofkii cumro soo xarmado soo niyooday wa ahdaa hadiyana wada falaa yaxilu ma xalaaloobayo xataa yanxara hadya ilaa hadyadiisu ka dhowa meesha marka ishkaalba ku jira qofkii cumro soo niyooday hadyana wada ilaa maalinta yoomu naxriga ayuu iska taagnaanayaa qofka marka mutamatic lama dhaho mutamatic ma aha qofka cumro soo niyooday fii ashhuri xaji mutamatic baa la dhahaa waa inuu xalaaloobo oo haddana xajka gaar oola imaado laakiin meesha waxaa ka maqan xadiista waa isfasiraysaa falaa yaxilu ma bannaana markaa waman axrama bicumratin waahdaa hadyana keena wa adkhala cumratahu xajan xaj ku dara ila waan soo marray cumradii xaj ku daraa la yidhi haddaad hadyo wadaane falaa yaxilu ma bannaana oo ma xalaaloobayo xataa yanxar hadya liannahu qaarin weeyaan hadyana waa wadaa maalinta yowmulxajil aqbalka yowmunaxriga la yihahdo buu xaraaroobaya waman ahalla bixajin qofkii xaj soo xarmaday oo mufrid ahaa xaj keli ah falyutima xajahu xajkiisa ha yeelo ama hadyaha wada ama yuurawadin haddii xaj uu qofka soo niyooda weligii ixraamkaasa buu ku taagnaan ilaa laga gaaro maalinta tabnaad oo uu dhagaxtuurkii iyo mxuu ahaa xeerashadii arrimahaas ku xaraarobaya falyutima xaja qaalad caaisha waxay tir radi allahu canha faxidtu waan xayday bay leedahay faxidtu goorma waa intaynma ka soo gelinba falam azal kama zuulin xaa'ida inaan xaydka qabo xataa kaana yowmu carafa yowma carafa ilaa laga gaaray marka riwaayadana yaa xoog badan yowma carafa in yowmu naxri la yidhahdo yowma carafay xalaalowday laakiin waxaa dhici karta yowmu naxri riwaayadeeda inay qabayskii iyo biyihii aynan helin iska tayamumtay kadibna tadhiirkii iyo qabayskii uu dhacay yowmu naxri marka dhiiggu wuxuu ka dhammaaday maalinta carafa oo maalinta sagaalaadka ee bisha dilxijaa wuxuuna ku dhacay intuuna nabiga maka uuna soo gelin ayuu ku dhacay makana wuxuu nabigu soo galay calayh salaam bisha carafa ama dilxija oo afar maraysa ayuu nabigu calayh salaam maka soo galay marka afartii ka horraysay muxuu ahaa yooma carafa ka ku dar maalinta carafa waa shan kudar yowmu naxri waa yowmu caashir yooma carafa haddii xalaalooday afar beri ama shan beri meelahaasi caadadii ayay haysay falam azal xaa'idan xataa kaana yowmu carafa ilaa laga gaaray walam uhlil ilaa bicumra mana soo xarmaninoo ma soo miyoonin ilaa bicumrati cumra mooyeen cumradii marka waa u suuroob weyday inay kacbadii dhawaafto fa amaranii rasuulu llahi baa i amray sala allah aleh wasalam an anquda ra'sii madaxayga inaan furfuro wa antashida aan shallaysto qolada lee naqdulcumra bay samayso cumradii way ka tagtay ayaa dariishanaya laakiin qolada kale waxay leeyihiin intimaha timaha gabadhu ay furfurato qabaysato oo ama ay shallaysata birifqin waxba maaragtay maxduur ma aha kor haddaan timi iyo loo qastin in la jaro wa an uhilla wuxuu nabigu amray an anquda ra'si madaxa inaan furfuro oo wa amtashida aan shallaysto oo wa uhilla aan xarmado bixajin xaj oo wa atruka alcumra cumradii aan ka tago tarkigaas maaha tarkuniya camalkii cumre ee la fadhiday lahayd cumre aad cumraysatadu xalaalowdid kuuma taalla liirad waqtigii baa ku soo galay daahamaka alwaqt marka waa atrkalcumra camalka cumraday ka tegaysaa xad bay gelisay qaarad waxay tihi fafacaltu dalika sidii baan yeelay xataa idaa qadaytu xajatii xajkaygii markaan soo dhammaystay oo carafa ka soo gadoontay oo dhagaxyihii ay tuuratay bacaa macii rasuulullah ilaa waxay ka wadaa marka dawaafulifaadihii oo yowmu nafr aani ayaa ay markay soo gaadhay xataa idaa qadaytu xajatii xajkaygii markaan bogay oo haddii xajkii maalintii tobnaad la xalaaloobay kadib dib baa mino loogu noqon moogtahay saddex beri baa u badan ama laba beri intaad rabto yaad mino joogo dhagaxtuurkii baa loo joogaya kadib waa lasoo soo ama maalinta saddexiy tobnaadka ama maalinta afariy tobnaadka ayaad ka soo baxaysaa mino labadaba waa kuu bannaan tahay inaad maalinta saddexiy tobnaadka soo dhaqaaqdood ka soo tagto dhagaxtuurkii faman tacajala fii yowmaynidii weeyaan iyo inaad saddex beri aad mino joogto oo subaxda dambe ee saddexiy tobnaadka aad soo baxdo maalinta afariyo tobnaadka ma ka imaatay marka nabigu calayh salaam asagu waxaa la ogyahay inuu saddex beri uu mina joogay calayh salaam kooiyo tobanka labaiyo tobanka saddexiyo tobanka iyuu nabigu dhammaystay calayhi salaatu wasalaam markaasuu soo kacay marka yowmu nafri alawal iyo yowmu nafri aani ayaa la yidhahdaa qofkii tacajulana nafru alawal qofkii saddex beri dhammaysanayo nafru aani markaasuu nabiga meel muxasab la yidhahda degay markaa way marka ay caaisho ay leedahay nabi allahuma sidanaan ku tegi gabdhihii ila socday cumro gaara iyo xaj gaaray la imaadeen maxaan sameeyaa markaasuu nabigu bacaa diray ayay leedahay macii macayga rasuululahi sal slam cabdiraxmaan bin abubakar buu i raaciyey walaalkeeda wa amaranii wuxuu i amray an actamira inaan ka soo cumraysto min atanciimi meesha tanciim la yidhaahdo magaceeda hadda loogu magacdaray masjid weyn oo laga dhisay oo masjidu caaisha la yihahda ku yaalla makaana cumratii cumradeeda beddelkeedii allatii cumradii adrakani xaju xajka iga soo oo walam axlil minha aanan ka xalaaloobin cumradii aan ka xalaaloobinayn rabay inaan mustaqil oola imaado iyadoo keligeeda hadda beddelkeedii gadaal kale ugu nabigu sala allah aleh wasalam waxadaanaa cabdu bnu xumayd qaala akhbaranaa cabdurazaq bnu hamaam akhbaranaa macmar can azuhri can curwa can caaisha radi allahu canha qaalat kharajnaa maca nabiyi sala allah aleh wasalam markaa maciise baxnay caama xajat lwadaaci xajka xajatulwadaaci sagootiskahaa fa ahlaltu mac bicumratin cumraan anigu niyooda bay leeda caaisha walama kunma ahayn subtu lhadya waxaad cumro keliya u niyooday hadye hadye ma wato kol haddaad hadyo wadin oo ilaa xajka ayna kuu jiidaynin cumran iska soo niyooday saan ugu taxallulo oooola imaado saan oola imaado waxaa la yidhahda tamatuc faqaala nabiyu sala allahu calayh waaalih wasalam nabigaa wuxuu yidhi man kaana macahu hadyun ninkii maciisa hadye ay tahay ama geel ama ari ama lo raba inuu gowraco maalinta yoomu naxriga ee xoolaha la gowracayo ciidda ah ninkii wada hadyo falyuhlilha xarmado bilxaji xaj maca cumratii cumradii uu la yimi maceeda xajka ku daro uma laa yaxil ma xalaaloobi kara xataa yaxilla ilaahu ka xalaaloobo minhumaa xajkiiyo cumradii jamiican dhammaanba marka xajkiiyo cumradii haddii laysku daray xajka hortiisa yaa lagu wada xalaaloobi qaalad waxay tihi faxidtu caaisha waxay le waan xayday caadadii baa ku dhacday falammaa dakhalat leylatu alcarafa habeenkii carafa markii la gaaray qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow inii kuntu waxaan ahaa ahlaltu bicumra tii cumro soo niyootay fa kayfa asnacu bixajati xajkaygii maxaan ku sameeyaa cumraan soo niyooday haddana waa la baxayaayoo carafaa loo socdaa ilaan mina maalinta sideedaad rukni ma aha rukni ma aha xataa qaar waajibaadka ma abay culammada qabaan qaarkood oo leeyiin waa iska sunna laakiin waxaa loo jeeda ee loo baxaya waa wuquufu carafa oo maalinta sagaalaad la istaagi doono marka carafaa loo socdaa oo loo baxayaa cumradaydii iima suuroobin weli caadadii baan qabaa maxaan sameeyaa fakayfa asnacu bixajati xajka loo dareeri maxaan sameeya cumradii baa la dabranahay fa qaala nabigu wuxuu yidhi unqudii ra'saki cumro iskaga dhaqaaq madaxaada furfur intashidii shallayso waamsikii can cumra cumradii aad sugaysay ka istaago ka joog waahimnii bilxaji xaj xarnoo xaj miyo qaalad waxay tihi falamaa qadaytu xajatii markaan xajkaygii aan soo bogay xajkii bay raacday dadkii oo way soo godatay kadib baa waxay leedahay nabiga calayh salaam bay weydiisatay arrinkaas ayadaa codsiga iskale oo tidhi dadku ma laba musuq bay la tagayaan inaan hal camal maa la tegaya amara cabdiraxmaan buu amray bin abibakar faardafanii wuu fangeliyey waashii uu saarraabuu gadaal ka saaray walaashiis fa acmaranii wuu soo cumraysiiyey min atanciim meesha tanciim liidhada ka soo niyooday cumradii makaana cumratii cumradeedii beddelkeedii allatii cumradii amsagtu canha aan ka istaagayn wadi waayey ee xajka uga soo galay qaala xadaanaa ibnu abi cumar xadaanaa sufyaan can zuhri can curwa can caaisha radi allahu canha qaalat kharajnaa maca rasuuli illaah rasuulka maciisaan baxnay calayhi salaam faqaala nabigu wuxuu yidhi man araada minkum qofkii iyo ninka idinka midoo doonaya an yuhilla bixajin wa cumrah inuu xaj iyo cumro wada niyoodo waxaa la yidhaahdaa qaarin baa la yidhahdaa qiraan falyafcal ha sameeyo waa u bannaan tahay waman araada qofkii doonaya an yuhilla bixajin xaj keligii inuu niyoodo oo ifraad baa la yidhaahdaaye falyuhilla ha xarmado waman araada qofkii doonaya an yuhilla bicumratin inuu cumro intuu la yimaado ku taxallulo hadhowna xag gadaal kala yimaado waa mutamatice falyuhilla ha xarmadu ha niyoodo arrinkaasoo dhan waa wada bannaan tahay qaalu caaisha radi allahu canha waxay tidhi fa ahalla rasuulullah nabigu wuxuu niyooday calayh salaam bixajin xaj oo qolada qabta nabiga mufrid buu ahaabaa dariishanaysa laakiin ahalla bixajin uma adkala alcumra adduunkaa kala cadinaya waahalla bihi naasu macah dad la socdayna nabiga calayh salaam sidiisoo kale ayay xaj niyoodeen wa ahalla naasu dadna waxay xarmadeenoo niyoodeen bilcumrati cumro iyo walxaji xaj bay isku dareen wa ahalla naasu dadna waxay niyoodeen bilcumrati cumro keligeed wa kuntu anigu waxaan ka mid ahaa fii man dadka ahalla bilcumrati cumro niyooday maxaa yeele hadyamiina wadi way saddex cumray ku taxalluli ratay xaddaana abubakr bin abi shayba qaal xaddaana cabda bnu sulaymaan can hishaam can abihi curwa can caaisha radi allahu canha qaalat kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu caleh wasalam nabigaanagoo la soconaan baxnay fii xajati alwadaac muwaafiina annagoo waafaqsan lihilaali dilxija bisha dilxija bilashadeeda marka hilaali dilxija muwaafadan ma aha muwaafaqa ee waxaa weeyaan muqaaribiina weeye annagoo ku dhow lihilaali dilxija bishii dilxija ee carafa inay noo bilato ayaa ka soo baxday madiina marka markay madiine ka soo baxayeen bisha waxay ku jireen dilqacda sidataa la yidhaahdo bisha sidataa la dilqacda ayay joogeen laakiin meeqaa ka hadhay afar maalmood afar maalmood baa ka hadhay kadibna waxayba ka galeen afar markay maraysa dilxija sideed wey meelaha qaar sagaal leh way jiraa oo meel shanay meel afara ah sagaal marka yooma dukuul in laga bixiyo ama yooma alkhuruuj ayib falyuhiil marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markaan soo baxna waxay leedahay dilxija bilashadeedii baan ku dhownahay qaalad waxay tidhi faqaala rasuulu ullaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga wuxuu yidhi man araada minkum ninkii idinka naga dooni an yuhila bicumrati inuu cumro keligeed niyoodo fal yuhillaha had niyoodo haddaad niyooto marka niyadaa adla timid kow kacbadii ood dawaafta laba dheh safa iyo marwo ood sacyigii la imaato timihii ood gaabsato intaasay cumro ku dhammaanaysaa oo iyadu meelo kale cumrada lama adaado falowlaa annii bay nabigu calayhi salaam markii saxaabada isgodeen oo dhaheen nabi allow adigoo mada xalaaloolaysa waaseen nabigu wuxuu yii anigu hadiyaa wadaa hadiyadaasoo gowracida ma xalaaloobayo saa darteed nabigu xajii cumru isku daray markaa wuxuu ku cuurdaartay falowlaa annii anigu haddaanan ahdaytu hadiyadan iyo xoolahan yowmu naxri maalinta ciidda la gowracay haddaanan soo kaxaynin ee boqolka neefee geela ah ee raba inaan gowraco haddaynan ahayn la ahlaltu bicumrati cumra intaan niyoodo aan ku tamatuci lahaa ilaa laga gaaro maalinta siddeedaad qaala caaisha waxay tihi fakaana min alqowm saxaabadii waxaa ka mid ahaa man ahalla bicumrati dad cumro iska niyoodo taxallulay wa minhum waxaa ka mid ah man ahalla bilxaji dad xaj niyooday markii hore weeyeen laakiin markii dambe waxaan hadyo weydinoo dhanba amar baa la siiyey inay xataa xajkooda cumro u badelaan qaaladu waxay tihi fa kuntu waxaan ahaa ana anigu miman ahalla bicumrati dadka cumrada niyooday fakharajnaa waan baxnay xataa qadimnaa makata ilaa maka ka soo gallay fa adrakanii yowmu carafa maalintii carafa loo baxaayey baa isoo gaadhay wa ana xaa'idun cumragii ka raja qabtay inay cumraysato ku xalaalowdo yowmu carafaa soo gashay carafana waa rukniga ugu muhiimsanaa xajka marka fadhi maka lasii fadhinayo cumra ma jirto markaa nabiga calayh salaam bay u sheegtay wa ana xaayidun bay yowma carafa isoo gaaday oo lama xilla min cumrati cumradaydii weli aan ka xalaaloobay fashakawtu dalika ila nabiyi sala allahu calayh wasalam nabigaan arrinka u sheegtay faqaala nabigu wuxuu yidhi daci cumratika cumradaada jooji wanqudii raasika madaxaada intaad furfurto wamtashidii shallayso oo fidho wa bilxaji xaj xarmo qaalad waxay tihi fafacaltu sidii baan yeelay falamaa kaanat leylatu xasba habeenkii xasba muxasabna waa la yidhaahdaaye haddana abdax baa la yidhahdaa abdax iyo badxaaq muxasab iyo taxsiib khiif wadikiraana intaba waa isku hal mandiqaa ah. marka leelatulxasba waxaa weeye markii camalkii xajka uu soo dhammaaday maalmihii mina la joogay saddexdaa uu soo dhammeeyey nabigu nafruuthaani galabtaasi casarkeeda waa laga soo carraa markii dhagax la turtaba horaa maka loo soo aadi nabiga calayh salaam habeenkii wuxuu degay meel la xasba ama muxasab abdax la yidhahda halkiibuu nabigu degay calayh salaam suu caawa ugu dego bere aroortiis dawaafu wadaac intii lala imaado loo guuro halkaasuu nabigu degay in muxasab la degana ma waxay ka mid tahay manaasik alxaji iyo acmaasha xajkay ka mid tahay mise waa makaan ashal likhuruujihi sala allah aleh wasalam labadaasay isku hayaan caaisha iyo cabdullaahi bin cumar sidaasay caaishadu dhihi jirtay waxay dhihi jirtay eh, in la dego muxasab ma aha acmaasha xajka ka mid maahee inamaa huwa makaanu nasalhu nabiga sal slam biannahu ashal likhuruujihi waa meel bixitaankiisa ku sahlan marka nabiga calayi salam halkaasuu degay suu hadhow oga baxo waqad qada allaahu xajana ilaahay xajkaani waa noo soo guday waa noo dhammaystiray bay leeda caaisha maalintaasi xasban la joogay habeenka afariy tobnaadka bishu ay tahay yuu arsala diray nabiga calayhi salaam macii macayga cabdiraxmaan bin abi bakar ayuu i raaciyey oo yidhi orodkaxee walaashaayo cumro keliya inay soo cumraysataa ku taagane orod soo cumraysii gabdhihii kalay rabtaa sidoodii fa ardafanii waa ifangeliyey hashii uu saaraabu gadaal ka saaray wakharaja bi ila tanciin tanciin meesha la yidhaahdo xaramka laga baxaayo halkii buu igeeyey faahlaltu bicumrati cumraan ka soo niyooday faqada allaahu xajana ilaahay xajkaanagii waa noo dhammaystiray wa cumratanaa iyo cumradaanagii bale caaisha walam yakun fii dalika hadyun walaa sadaqatun walaa sawm arrinkaasna wax hadiye ah iyo wax sadaqaa iyo wax soona midnaba korkooda ma ahaanin oo qofka hadduu mufrid yahay qofka hadduu mufrid yahay hadiye iyo sadaqa iyo soon midna laguma lahaa waa qofka umrada gadaal lagala imaanayo cumrada gadaal lagala imaanayo waxba ma wadato laakiin inay qaarin ahayd oo uu nabigu hadeela ka gowracay waa inoo imaan doontaa haweenkii nabigu oo dhanba hal neef hollo ah ayuu nabiga ka gowracay calayhi isalaatu wasalaam oo uu hadiya oga dhigay leanna mutabaticaad bay ahaayeen ayib iyaduna qaarin bay ahayd oo xukmu mutabatic bay soo gelaysaa laakiin walam yakun fi dalika hadyu walaa sadaqatu walaa sawmida cumradan dambe gadaal lagala yimid waxba ma wadato wey وxadana abu kurayb mxamed بن اcala alhamdani qaala xadaana ibnu numayr mxamed بن cabdilaahi bn numayr xadaana hishaam bn curwata can abiih can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tidhi kharajnaa waan baxnay madiinaan ka baxnay magaalada madiina almunawara nabigana wuxuu ka soo baxay maalin sabti ah ayuu ka soo baxay sala allahu alayh waaalih wasalam maalin sabti ah oo labaatan iyo lix meelahan ay maraysa bishiida qacdi uu ka soo baxay halkaana waxaa laga qaadanaya inay bannaan tahay in la safro maalin sabti oo xadiidka eh, kacab binu maalik radia allaahu canhu ee dheeraa ee ku saabsanaa toobada iyo qisadii ku saabsanee tabuuk nabiga calayh salaam wuxuu ahaa hadyigiisa markuu rabo inuu safro khamiistuu safri jiray buu dhihi jiray marka arrinkaa inaynan ahayn wax waajib ah oo haddii aad maalin khamiis yeen aad safartana inay iska bannaan tahay nabigaaba madiine ka soo safray markuu maalin jumcaa uu jumcadu khudbeeyo dadkii wax sheegay xajkii camaashiisii subaxii sabtiga waa soo baxay nabiga calayh salam galabta sabtida duhurka ah, markuu tukada kadib xadii kala caddaynaya afar ragcadood buu ku tukaday nabiga alai salaam madiina oo duhra laba ragcadood oo casarana ah wuxuu ku tukaday xulayfa iyadana kitaabu safar baa kusoo maraan maraynaya qaalat kharajnaa muwaafiin waxaan soo baxnay annagoo qaabishan maca rasuulilaahi sala allah alayh wasalam lihilaali dilxija bisha dilxija la yidhaahdo bilashadeeda annagoo ku dhow laa naraa ila alxaj ay leedahay waxaan xaj ahayn oon ictiqaadsanaynna ma jirin maxaa yeelay belihii xajkaa la galay kol haddii belihii xajka la galana cumro wax la yidhahda mama bannaanayn caadadooda sidaas ahayd lama cumraysan karo saas darteed dadku giddigood waxay aaminsan yihiin in la xajin mooyeene cumrada aynu meesha ku jirinba nabigaa marka calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi man araada an yuhilla bilxaji falyuhilla waman araada bilcumra falyuhil nabiga calayh salaatu wasalaam arrintii kadibna si loo sii adkeeyo fikirkii ay qabeen jaahiliyada oo ah inaan la cumraysan karin ashhurulxaj inuu nabiga buriyo ayuu wuxuu yidhi xataa xajka cumro u badela cumruhun naga noqoto ninkii haddii aynan reebaynin laa naraa ila alxaja xaj waxaan ahaynoon arkaynay amaan caqiidaysnayn ma aheenoo saasaa caado noo ahayd bay leedahay faqaala rasuululah nabiga calayh salaam caadadoodigu guuye wuxuu yidhi man axabba minkum ninkii idinka inagamidoo jeclaada an yuhilla bicumrati inuu cumro xarmado falyuhilla bicumra cumraha xarmado wixii bihii xajka ku jirtaan cumraysta awal fikirkii hore fikirkii hore baatil buu ahaayoo jaahiliyadaad qabtay shareecada ma waafaqsana ayb wasaq alxadiida mid xadiid cabda qaala waxadaana abu kurayb moxamed bn alcala xadaana wakiic bn jarax qaala xadaana hishaam bn curwa can abihi can caaisha radi allahu canha qaalat kharajna maca rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam nabiga maciisaan baxnay muwaafiina lihilaali dilxija bisha dilxija annagoo bilashadeeda waafaqsan yani ku dhow mina man halla bicumra dad cumro xarmaday baa naga mida markuu nabigu u ogolaaday wa mina man halla bixajatin wa cumra dad xaj iyo cumro isku darayoo qaarin ah wa minaa man halla bixajatin wa ifraad saddexda nusub weeyaan wujuuhwaxaa la dhahaa wujuuhda alaaada tamatuca iyo qiraanka iyo ifraadkiibu kuu sheegay fa kuntu waxaan ka mid ahaabay caaisha leedahay fii man ahalla bicumra dadkii cumro keliyaa niyooday wasaaqa alxadiid binaxwi xadiiayhima wa qaala fiihi qaala curwatu fii dalika inahu qada allaahu xajaha wa cumrataha ilaahay wuxuu u guday oo u dhammaystiray caaisha xajkeedii iyo cumradii oo gaar ah iyo weliba cumro ku dhex jirta xajkii intaba way yeelatay qaala hishaam ba wuxuu yidhi walam yakun fii dalika hadyun walaa siyaamun walaa sadaqa arrinkaana intaa midna ma lahayn qaala xaddaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can abi aswadin muxamed bn cabdiraxmaan bn nawfalha can curwata bni zubayr yatiimu curwa myuha can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu canha annaha qaalat kharajnaa waan baxnay maca rasuuli illah sala allahu caleh wasalam caama xajat alwadaac fa minaa waxaa naga mid ahaa man ahalla bicumra dad cumro soo niyooday keligeed wa minaa oo mutamatic ah wa minaa waxaa naga mida man ahalla bixajin wa cumra dad xaj iyo cumro soo xarmado soo niyooday wa man ahalla bilxaji wa ifraadki wa ahalla rasuululah nabigusa wuxuu xarmaday bilxaji marka hore haddana cumru ku daray fa amaa man ahalla bicumratin dadkii cumro keliya soo niyooday fa xalla waa xalaaloobay muxuu ku xalaaloobayaa sheekh qofka cumro soo xarmado muxuu ku xalaaloobayaa ya kacbada wada waafo saaibeen safar marwa tafsiirkiioo la gaabsada qadxallada waa saa marka wa amaa man halla bixaji qofkii xaj soo xarmaday ow amase jamaca alxaja xajka walcumrata isku daray waa qaaran iyo mufradu falam yaxilluu mayna xalaaloobin xataa kaana yowmu naxri yowmu naxri markaas saddex camal oo markaas oo mino lagula imaado iyo camalka afaraadoo maka markii la imaado afartaasa timintaaris sanka isku hayaan markaa rabmi jamrat alcaqaba iyo dabxi iyo gowricii hadyada iyo qasriga ama xalqiga timaha iyo dawaaflifaada afartaasa marka taxalil awal iyo aani labadaba qofku waa xalaaloobayaa dawaaflifaadaha dad weli la imaanina waxaa kuu bannaan waxaan haweenka ka hayn xataa kaana ymunaxrij xadaana abubakr bin abi shayba wacamru naaqid wazuhayr bnu xarbin jamiican can ibni cuyayna sufyaan qaala camr wuxuu yidhi xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can cabdiraxmaan bin alqaasim can abiihi alqaasim bn muxamedin can caaisha radi allahu canha qaalat kharajnaa maa rasuulimaca nabiy sala allah alay wasalam nabiga annagoo la soconaan baxnay maca nabiy sala allahu aleh waalih wasalam hogaamiyahooda waa nabi moxamed calayhi salaam mucallinkooda waxbaraayaan ee dadku ay fiirsanayaan waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam markaase waxay heleen sharafu ruya wa sharafu riwaaya aragtidii nabiga sharafteeda way heleen riwaayo ay nabiga toosa wax uga wariyaanna way heleen sanadka caaliga walaa nara ila alxaj waxaan xaj ahayn oon aaminsannahay oo ictiqaadsannahay ma laha maxaan u ictiqaadsanayn liannahum fii ashhur alxaj bilihii xajka ku jiraan ashhur alxajna lama cumraysan kalay qabayn saasay qabi jireen warkii waa la baabi'iyey wa ana waxay tidhi caaisha xataa idaa kunnaa bisarif meeshaas sarif la yidhaahdo oo makaan ba fogayn aw qariiban minha meel u dhow markaan marayno xiltu waan xaydoo caadadii ayaa ku dhacday fa calaya nabiyu sala allah alay slam nabigaa ii soo galay wa ana abkii anigana aan ooyahayo ah, anigoo ooyibu nabiga ii soo galay calayhi salaatu wasalaam ayb qaala wuxuu yidhi anafis maxaad la ooyaysaa waa ka dhihi doonto salaadda ma tukado way u salbabaysaa wuu gartay marka anafisti ma caadaaku u dhacday iyo xaydkii yacni alxayda uu ku fasiraya qaalad nacam qultu waxaan idhi nacam qaala ina haada nabigu wuxuu bilaabay tasliya iyo sabirsiin iyo gabadhan iyo jabka ku dhacay iyo mooraajarkan iyo oohintan inuu ka yadejiyo wuxuu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam arrintan waa arrin lagula qabo ina haada shayun waa shay caadadan katabahu allahu ilaahay uu ku qoray yani u qadaray kataba kitaabadan waa kitaab eh, eh, alqadar wey alqadar katabahu allahu calaa banaati aadam banaati aadam buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku wada dulqoray dhammaantood oo waa iraada kowniya iraada sharciya ma iraada kowniya ilaahay baa wuxuu qadaray kownan wuxuu qadaray gabdhaha bini aadamkao dhanba in caadadaas iyo xaydkaas uu ku dhaco marka waa wax lagula qabo kol haddii dhibaatada ama musiibada ama xanuunka lagula qabana alamkaa iyo xanuunkaada wuu fududaanaya keliga inay dhibaatada kugu dhacdo oo keligaa kula kanbaxdoo darane kol haddii lagula leeyahay oo sidaa dareemaysa lagula dareemi xanuunku waa kaa yar fududaanaya oo in takuunuu ta'lamuun fa innahum ya'lamuuna waa ku ilaha qur-aanka yacni gaaladubu way xanuunsanaya inka hadda xanuunsanaysaan marka waxaa weeyaan gabdhaha kala ee bini aadamkaa kula qaba oo iyagana caadada ku dhacda wax adiga kugu cusub ma ahee bini aadam oo dhan banaati aadam banaati aadam oo dhanba yay ku dhacday halkaa marka waxaa weeyaan waxaad ka garanaysaa warka israa'iiliga ah oo ah in caadada iyo xaydka lagu sallidee banu israa'iil cuquubad looga dhigo iyaga unay ku bilaabatay warkaas in waxba ka jirin oo uu yahay wax azali ah oo horreeyey oo banaati aadam oo dhanba ku dhacay oo ilaahay ku qoray inuu yahay caadada iyo xaydka xikam iyo fawaa'idna waa leeyahay faqdii marka nabiga calay salaam markuu tasliye ku sameeyey oo sabarsiiyey oo dejiyey kadib ayuu xukunkii xajka iyo wixii kala aadanaa ayuu u sheegay wuxuu yidhi faqdii samee fiqdii samee maa yaqdi alxaaju qofka xaajigaa ah wuxuu samaynayooo kale hayra an laa taduufii bilbeyti kacbada ha dawaafin xataa takhtasilii ilaad ka qabaysato taasuu nabig sala allah alay wasalam gabadhi marka jacaado ku dhacdo iyadoo xaj ku jirta acmaasha xajkao dhan way la iman karta oo hadday noqoto mina carafa tuurka intaba way samayn waxaa loo diiday kacbada ina dawaafto kabadeeda dhawaabto fayr allaa taduufi bilbayt xataa takhtasil ilaa tiqa baysatuu nabig calayi salaam weliba waxaa halkan ku caddaynaysaa inayna ku falleen mujarad inqidaaci dam dhiigga inuu go'o kuma filla waa inay qabaysato dahaaro ay la timaado xataa takhtasil qaalad waxay tihi wadaxaa rasuuluullah nabiga calayhi salaam baa yaa gowracay daxaa can nisaa'i haweenkiisa bilbaqari neef lo'ah lo' buu ka gowracay sala allah calayh waali wasalam daxaadan maaha maaha udxiyadii maaha maaha ee waa hadiyadii iyo fidyadii tamatuca weeyaan daxaadana waxaa weeyaan ay dabaxa rasuulula sal slam albaqara duxa xilli barqina ayaa la gowracay saasaa daxa loo leeyahay ee markaa may aheen waxaa loo leeyahay qofka xaajiga ah ee ama muxuuha mutamatica ama qaarinka hadiya iyo waxaa unbaa lagu leeyahay udxiya laguma leh udxiya laguma leh allahuma reerkiisa hadduu dhaho iinkiiska udxiyaysto gowracda waa arrin laakiin asaga laguma leh hadiyadii baa maqaama waxay qumaysaa maqaama aludxiya hadiyadii baa gelaysa marka wadaxa rasuula sal sl nisaai bilbaqar loodu haweenkii oo dhanba nabiga alai slam lianna waxay ahayn gidigood mutamatixaad bay ahaayeen haweenkii oo dhanba xataa caaisha radi allahu canha qaarin bay ahayd qaala xadaanii sulaymaan bn cubaydillahi abu ayuub alhaylaani xadaana abu caamir cabdimalik bn camr qaal xadaana cabdilcaziz bin abi salmat almaajishuun almaajishuun maajishuunka waxaa weeyaan dayaxa markaa lijamaalihi quruxda qurux badnaa baa duluuc lqamar almaajishuun can cabdiraxmaan bin alqaasim can abihi alqaasim bni muxamedin can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kharajnaa maca rasuuli illah nabiga maciisaan baxnay calayhi salaatu wasalaam laa nadkuru anagoon sheegaynin oo aan ku wada hadlaynin ila alxaja xaj mooyane kolba haddii bilii xajkaba lagu jiro waxaan xaj ahayna lagu soo dhacaya ma laha xataa ji'naa sarif sarif meesha la yidhahdaan imaadeen fadamidtu markaasaan xayday damfigu waa ismin asmaa'il xayd xaydka magacyaashiisa faraha badan uu ka fadakala calaya rasuululah nabiga calayh salaam baa ii soo galay waana abkeena oo ooyaya faqaala maa yubkiikii maxaa kaa ooysinaya ilan oohintu wax badan baa keenee saasuu nabigu u weydiinaya sideeda oohintu waxaa weeyaan fawaatu maxbuub ama xusuulu makruuh ama xusuulu maxbuub intaba waa lala ooyaay marka waxaad nacab tahay inuu kugu dhaco ama waxaad maaragtay maxbuubood jecleed inaad weydo waa lala ooyaa ama xataa waxaad jecesha inaad hesho waxaad jecesha inaad hesho xataa farax darteed waa lala ooyaaye xadiidkii ubay binu kacab nabiga uu yidhi ilaahay wuxuu amray inaan kuu dhawaaqray lam yakun iladiin fabaka ayay ku fasiray dayib maa yubkiiki maxaa kaa ooysiinaaya faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay low wajidtu waxaan jeclaan lahaa annii anigu lam akun inaanan ahaaninba kharajtu alcaama sanadku mid soo baxday sanadkan inaan xajba soo aadin baan jeclaaday maxaa yeele muxuu igu turan yahay haddaaban ah, cumradaydiiba aanan la imaan karin qaala nabigu wuxuu yidhi maalaki ii jilciyow maxaa ka wadaa maxaa arrintaas ka wadaa lacallaki nafisti ma laga yaabaa inaad nifaastay oo caado iyo xayd kugu dhacay qultu waxaani nacam haa qaala nabigu wuxuu yidhi haadaa shayun katabahu allahu calaa banaati aadam aan qofka murugsan in murugta laga saaro xogoo tasliye iyo sabirsiin lagu sameeyo yaa fiican marka hore wax ilaahay qadaray oo gabdhaha bani aadamka banaati aadam oo dhan lagu qoray weeyaan ifcalii samee maa yafcalu alxaaju qofka xaajiga ee dadka xujayada waxay samaynayaan labayk allaahuma labayka iyo acmaasha xajka oo dhan la imow caadada iyo xaydka kaa reebi mahayo hayra laakine anlaa taduufii ha iskugu dhowaano ha dawaafin bilbeyti kacbada xataa tadhurii ilaa adka daahir noqoto qaalad waxay tihi falammaa qadimtu makata markaan maka galay qaala rasuulullahi sala allah alay wasalam liasxaabihi asxaabtii waxaan xaj ahayn qalbigooda uuna ku jirin ee islahaa ashhurulxaj baa lagu jiraayoo cumro waaba mamnuuc lahaa yuu nabigu wuxuu ku yidhi ijcaluuha xajkiinii aad ku dhawaaqayseen waxaad u baddashaan cumratan cumro u badala fa axalla naasu dadki waa xalaaloobeen haddii cumra haddii loo bedelay cumradaasaa lagu taxalluli ilaa laga gaaro maalintii sideedaad ee yowma tarwiya yaa dharkii laska xidhanoo laska sii damaashaada axalla naasu dadkii way xalaaloobeen ilaa man kaana macahum hadyu qofkii hadyo wada mooyeen oo kaasna waxaa la yidhi cumraha dalladkibin xaj ku dar haddii kale xajkaada hayso qaala waxay tihi fakaana alhadyu hadyada waxaa wuxuu ahaa fakaana alhadyu hadyada waxay ahayd maca anabiy nabiga calayh salaam abi bakrin wa cumara wadawilyasaara iyo dadka saxaabada hodanka ahaa ee waxhaystay ayagu hadyay wadeen saa darteed ayagu xajkoodii maynan ka bixinoo ilaa ay ka soo gaadheen amunaxay uma ahalluu waxay xarmadeen oo niyoodeen xiina raaxuu markay baxaayeen u fiirsa halkan uma ahalluu xiina raaxuudan kuma xidhna nabiga iyo abubakar iyo cumar iyo dawalyasaara dadka hodanka ahe hadiyada ma aha warkooda kuwa ayagu waa muxrimiin waa muhilliin xaji cumray ku jiraan xoolahoodaas iyo hadyadoodaas ay ku maaratay ku xidhan yihiin ee uma ahalluudan hadalkii hore dib ugu noqo fa axalla naasu ilaa man kaana macahu alhadi dadkii dadkoo dhan cumro u badalaya xajkiidii way xalaaloobeen hadday xalaaloobeen maka iska joogaan goormaa marka la bixi maalinta sideedaad markaa way marka la xarman haddana uma ahalluu waxay xarmadeen kuwii tamatucay xiina raaxuu markay ka baxaayeen maka ay mino u baxaayeen maalinta yoomu tarwiyada la yidhaha sideedaadka ayaa koow haddana xaj la niyooday kuwii kale ayuu xajkooda waa u xidhan yihin qaalad waxay tihi falammaa kaana yowmu naxri maalintii gowraca tobnaadka ciidaheed markay maalintaa tahay ahartu waa daahir noqday bay leedahay riwaayada horena soo marra maxay ahayd leylatu carafa marka waxaa weeyaan markaasuu dhiigga ka go'ay naxrigana waxaa weyaan fursad qabays bay u heshay waa la dhihi karaa fa amaranii rasuuluullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu amray inaan haddii ay xalaaloowday awaafkii layidhi laa duufi bilbayt layidhi hadda waa xalaalowday way qabaysatay amaranii rasuululah wuxuu amray inaan dawaafo kacbada oo dawaafo ruknigii aan la imaano dadka raaco fa afadtu waan dawaafay dawaaful ifaada afadtu ee duftu dawaaf alifaada ayaan dawaafay dawaafo rukni baa la dhahay dawaafu ziyaarana waa la dhahay qaalad waxay tihi fauutiina waxaa nanoo keenay bilaxmi baqarin hirib lu'aad baa nanoo keenay faqultu waxaan idhi maa haada muxuu yahay hiribkan faqaaluu waxay dhaheen ahdaa rasuuluullah nabiga calayh salaam baa hadiye iyo fidye ka bixiyey can nisaa'i haweenkiisii mutamaticaadka ah albaqara neef lo'ah ayaa halkaa neef lo ah ku filan toban qof ayaa ku filan sagaal bay ahaayeenoo waa isku wada maray falammaa kaanat leylatu alxasba habeenkii muxasan meesha laydhaha la soo degay waa habeenka afariyo tobnaad ay tahay bisha dilxijee oo mino laga soo guuray qultu waxaani oo dadku isku diyaarinayaan inay madiina u soo baxaan markaasay nabiga calayhi salaatu wasalaam codsigan u gudbisatay caaisha waxay tiri yaa rasuul allah rasuul allow yarjicu nnaasu dadkuma waxay la galbanayaan bixajatin xaj iyo wa cumratin cumro wa arjicu annama waxaan la noqon bixajatin xaj oo dadkii xaja cumro isku dara ee kuba dhawaaqay markii hore la garay kuwii intay cumraysteen ku tamatucay haddana xaj gadaalka loo yimi ayaguna waa kaasoo waan caddahay aniguse saan cumro ola fadhiya unbaa xaj u baxan la ii yidhi wa arjicu bixajatin xaj keliya miyaa la noqonayaa qaalad waxay tihi fa amara cabdiraxmaan iyadoo isgodaysa markuu arkay oo xogoo ilxaaxinaysa nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi cumradii haddaba gadaal kala imog fa amara cabdaraxmaan ibna abi bakar buu amray fa ardafanii wuxuu ifangeliyey calaa jamalii irtigiisii korkiisa ayuu gadaal iga fadhiisiiyey qaaluu waxay tidhi fainii laadkuru la adkuru waxaan xasuustaa bay leedahay qisadii ka sheekaynaysa waa dambe waxaa weli maskaxdeeda iimaankayga aan ka bixin bixinoo xasuustaa wa ana jaariyatun gabar xadiiatu sinni da'yar baan ahaaye markaa siddeed iyo bay maraysa caaisha marka ay leedahay jaariyatun xadiiatu sinni baan ahay sanadkeeda ma taqaanaa siddeed iyo bay maraysa oo seed ku ogaata waxaa lagu ogaaday nabigu sagaal sano markay maraysay inuu guursaday calayhi salaatu wasalaam sagaal sanana waa qabay sagaal jirna way ahayd sagaal sanana waa qabay sagaal iyo sagaal isku daray siddeed iyo toban sanadkii xajatulwadaacna waa sanadkii ugu dambaysay gabagabadii nabiga calayh salaam siddeed iyo toban jir wey marka waa iska dhallinyaro weeyaanoo haweenka nabiga oo dhanna way kaba yar tahay marka gabadh yar baan ahaa ancusu waxaan xasuustaa anigoo ancusu hurdoonaya ama lulmoonaya ama gundurucsanaya ancusu anoo gundurucsanoo lulmoon ayaan asartay bay tiri hasha anoo saaran hurdo ay qabatay camal shaaq ah laga yimido xajka fa tusiibuu markaasaa waxaa asiibaysa wejhi wejigayga ku dhacaayay muaakharatu raxli rarka iyo hashi ay saarraayeen koorihiisa kooraha muqatabkiisa dambe ayaa wejiga ku dhufanayay bay leedahay hurdadii iyo lulmadii iyo gundurugsigii fa tusiibu wejhii wejigayga waxaa asiibaaya muaakharatu raxli kooraha hasha muqatabkiisa dambe ayaa igu dhacaayay bay leedahay xataa ji'naa ila tanciim tanciim baan tagnay walaalkeed baa la socda fa ahlaltu minhaa waxaan ka soo xarmado oo ka soo niyaday bicumratan cumratan ciin jazaa'an ay badalan bicumrati innaas dadka cumradoodii beddelkeeda allatii ictamaruu ay soo cumraysteen cumradii dadka marka hore ay horay kala imaadeen beddelkeedii ama gadaal baan kala imaaday bay leedahay qaala waxaddaana abu ayuub alghaylaani qaala xaddaana bahz xaddaana xamaad can cabdiraxmaan ibn asad kimiya bahzu can abihi can caaisha radi allahu canha qaalat waxay labaynaa waxaan niyooday labaynaa iyo ahlalnaa iyo axramnaa intaba waa isku wada macno waxaan ku dhawaaqnay bilxaji xaj xataa idaa kunnaa bisarif sarif markaan marayno xiltu waan xaylay bay tihi fadakhala calaya rasuulullah nabigaa ii soo galay calayhi salaatu wasalaam wa ana abkii anigoo ooyaya saaqal xadiida min naxwi xadiid ilmaajishuur cabdilcasiis ilmaajishuur baa la mutaabicinaya hayra ana xamaadan xamaadkan wax mutaabicinaya laysa fii xadiidii kuma sugna fakana alhadyu maca annabiy hadye waxaa waday nabiga abibakr wa cumara wadawilyasaara lafdigaasi xamaad ma wata ibnumajushuun baa ziyaadadaa wata uma ahalluu way xarmadeen waa qoladii mutamatixiintahaa markay u baxaayeen mina ayay xarmadeen xiina goortii raaxu ay baxayeen ruuxayeen markay mina la aadayen walaa qawluhaa hadalkeeda ayadana muuna sheegin xamaad wa ana jaariyatun xadiidatu sinni ancusu fa yusiibu wajhii muwaakarata rax intaas ma sheegin xamaad kul hadi ziyaadaat cabdilcaiiz bn maajushuub ayaa iska leh qaal xadaanaa ismaaciil bn abi uwaysin qaal xadaanaa xadaanii khaali maalik bn anasin xaaw xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalikin can cabdiraxmaan bn qaasim can abihi can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sala allah alay wasalam afrada alxaja xajkii uu ifraadiyey lafdeed waxaa ku cad inuu nabiga mufrid ahaa xadiista loo deliishaday ka mid tahay kaana mutamaticna waa ahaa lafduba ku soo arooray qiraan buu ahaa intaba marka afrada alxaja markii la dhaho waxaa riwaayooyin kale si isku waafaqaan waxaa culamada qaar ay leeyihiin waxaa loola jeedaa camalku nabigu la yimid camal xaj unbuu ahaa cumradii ku dhex jirtaa ee lama imaano cumro gaara ah iyo xaj gaara ah. afrad alxaj waxaa kaloo lagu fasiraa afrad alxaja awalan uma adkhala alcumra aaniya biqowli jibriil uu yidhi inaka fii waadin mubaaraka faqul xaja fii cumra saas arrinkaasna markaa marka horu ku dhawaaqay kadibna waxaa ka dambaysay inuu cumro ku daro qaari uu noqday nabiga calayh isalaatu wasalaam alimaam axmed bin xambal wuxuu dhihi jiray laa ashuku ana rasuula allahi sal slam kaana qaarinan inuu qaarin ahaa shaki igama jiro watamatucu afdal tamatucaasa fadli badan oo nabiga calayh salaam wuu tamaniyey wuxuu yidhi walowlaa anii suxtu lhadya la axlaltu buu yidhi marka wuu tamaniyey nabiga calayh salaatu wasalaam waxadaana moxamed bn cabdillaahi bn numayr xadaana isxaaq ibnu sulaymaan can aflax ibni xumaydin can qaasimin can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kharajna maca rasuuli ilahi sala allah alay wasalam baan baxnay muhilliina bilxaji annagoo xaj ku dhawaaqayna fii ashhuri ilxaji bilihii xajka in laynku jiraaye wa fii xurumi ilxaji xajka awqaaddiisii iyo asmaantiisii xurumkan bimacnaa awqaatuhu baa lagu fasiraa walayaaliya alxaji xajka habeenadiisii oo weliba bishii dilxijee camalka xajka la bilaabi lahaa ayaan sii gelaynaa xataa nazalnaa bisarif wixii oo sidaa ay tahay oo xajka wakhtigiisiiba la gelaayo haddana nabigu wuxuu yidhi cumro badalo xalaalooba ta'kiidan linaqdi waraddi maa dahaba bihi aljaahiliya min alcaadaati asayi'a fikirkaasuu nabiga baabinaya calayh salaam xataa nazalna bisarix fakharaja ilaa asxaabihi saxaabadii buu nabigu u soo baxay calayhi salaam faqaala wuxuu ku yidhi man lam yakun macahu ninkii maciisa uunan ahaanin minkum idinkeena la mid hadyu hadye qofkaan wadin fa axaba jeclaada an yajcalahaa xajkiisii inuu ka dhigto cumratan cumro oo sidaa ku tamatuco falyafcal ha yeelo waman kaana macahu hadyu ninkii hadye wadase falaa ma taalluli karo bale hadduu cumro u watay cumradu waa inuu xajgeedii oo qaani noqdo fa minhum ulaakhir dadkii markii hore iska wuxuu ahaa khiyaar qofkii hadyo wada mooyaan intii kale inay iska xalaaloobaanoo tamatuc iyo cumro ay ku tamatucaan oo u beddelaan arrinkaa khiyaar ay laakiin waxay leedaha caaisha fa minhum alaakhiru dadkii waxaa ka mida dad qaatay bihaa tawjiiha nabiga calayh salaam oo cumro qaatay wa taariku lahaa dad ka tegoo yidhi xajka annaga iska haysanaynaana marka hore dadku way ahaayeen minman lam yakun macahu hadi waxaa laga hadlay waa dadkaan hadyada wadin kuwa hadyada wada ayagu hadalkooda kuma jiraanoo ma xalaaloobi karaan fa amaa rasuulullah nabiga calayh salaam fa kaana macahu alhadyu asaga hadyuu watay wa maca rijaalin rag macooda oo min asxaabihi saxaabadiisa lahum quwa xoog iyo yasaar iyo hodantinimo leh ayaguna hadye wadeenoo mayna taxallulo mayna xalaaloobin fadakhala calaya rasuulullah nabiga ii soo galay wa ana abkii anigoo ooyaya leeda caaisha faqaala maa yubkiiki maxaa ka oohaysiinaya qultu samictu waxaan maqlay kalaamaka hadalkaadii maca asxaabika asxaabtaada aad la hadlaysa tiri cumro ku badala xajkiinna oo tamatuca fasamictu bilcumra fasamictudaasi qaar culammada ka mida imaam nawowi wuxuu leeyahay waa waxaa weeyaan waa shaad ama sax ma aha waa lafdiga kale famunictudaa ka sax famunictu alcumra cumradii waa lai diiday inaan ku taxallulo oo ku xalaaloobo oo diiday inaad ku xalaalowdo qultu waxaan laa usalli ahay ma tukanaayo ma tukanaayo marka in waxaa lagu fasiray laasimkiisa ayaa laga qaadanayaa laa usalli ma tukanaayo qofka hadduuna tukanayn haweenayda ay tiraa ma tukanaayo waxaa u diiday tukashada waa caado iyo xayd qaala nabigu wuxuu yidhi falaa yadurruki dhib ma laha dhib ma lahee waa arrin gabdhihii banaatu aadam oo dhan ku dhixi jiraye fakuunii fii xajiki xajkaada iska wado facasa allaahu an yarsuqakiha cumradana inu ilaahay kugu arsuqaa dhici karta an yarsuqakiiha wuu arsuqiya wainamaa amti adigu min banaati aadam gabdhihii aadam baad ka mid tahaye kataba allaahu calayki ilaahay wuxuu kugu dul qoray maa kataba calayhinna wuxuu u qadaray ayaadna ilaahay kuu qadaray oo dhiiggii caade ah qaalad waxay tiri faqarajtu fii xajatii xajkaygii baan iskaga baxay xataa nazalnaa mina minaan degnay fatadahartu marka xataa nazalnaa mina sii socodkii maaha waa soo socodkii yooma carafa carafa ayay leylatu carafkay caadeed ka go'day mina dee la soo galay maalintii tobnaad saa wey xataa nazalnaa mina waa yoomu naxri maalintii tobnaad wey fatadahartu wakaas sii socodkii maaha fatadahartu waan dahaaro qaatay waan daahir noqday oo waan dahaaro qaatay waan ka qabaystay caadadii markaa maalintii tobnaad wey laakiin dhiigga wuxuu ka go'ay leylata carafa uma dufnaa bilbeyti kacbadii baa dawaafnay oo ifaadihii rukniga ahaa wanazla rasuulu llaahi sala allah alay wasalam wuxuu degay almuxasab waa goorma hadiye markii nabigu uu dawaafaya saxaabadii dawaafulifaada dib baa minan loogu noqday saddex beri baa lasii joogay oo dhagax tuur loo joogo kadib baa la soo baxay muxasan marka la soo dego waa habeenkii afariy tobnaad kuwe fa dacaa cabdiraxmaan buu u yeeray binu abibakar nabigu fa qaala wuxuu ku yidhi ukhruj bax biukhtika walaashaa la bax min alxarami xaramka ka saar faltuhillaha soo niyooto bicumrati cumro uma litaduf ha dawaafto bilbeyti kacbada fa innii antadirukumaa waxaa inugu sugayaa haahuna muxasan meeshaan inugu sugiye soo xumraysatu nabiga sala allah alay wasalam ayadaa codsatay arrinkaas qaalad waxay tidhi fakharajnaa waan baxnay faahlaltu markaasaan deena soo xarmaday tanciim bay ka soo niyootay uma duftu bilbeyti bidki kacbadii baa dawaafay wabisafa walmarwa faji'naa rasuulalla nabiga alay salam waan u nimid wa huwa isagoo fii manzilihi booskiisi degan min jawfi leyli habeenka bartankiisa isagoo meeshii degan baan annagoo cumradii soo dhammaysanay yaan ugu nimid sala allah alay wasalam riwaayadana ashhar oo mashhuur ah ka ashharsan tahay riwaayada soo socota ah nabigoo soo socday oo maka ku soo socday iyo annagoo soo bognay yaa iska hor imaada ah. riwaayadaasa ah. faqaala nabigu wuxuu yidhi hal faraqt ma soo bogtay cumradii qultu nacam haa faaadana wuxuu iclaamiyey nabigu fii asxaabii asxaabtiisii biraxiili in la guurto la guuro oo la rarto hal la rarto iyo nabiga calayh salaam waa la raranayaa midiina loo bixi rabaa intaan la guurinna kacbada baa igu soo noqon xooga dawaafulgudaaci baa laga imaan kadib baa la baxaya fakharaja nabigu waa baxay famara bilbeyt kacbadii buu soo maray fadaafa bihi kacbadii buu dawaafay dawaaful wadaac baa la dhahaa waa waajib dawaaful wadaaca waxaan haweenka caadada iyo xaydka qaba aan ahayn inay la imaadaan waajib bay ku tahay qabla salaati subxi salaadda subax ka hor ayuu nabigu dawaaful wadaaci la yimi sawatiska saddex dawaaf baa ilay xajku leeyahayo dawaafulquduub iyo dawaafulrukni iyo dawaafulwidaac marka u horaysana waa lagu salaamaya dawaafka kacbada marka u dambaysana waa lagu soo gootinaya dhexdana waxaa ku jira mid rukni oo lagaba karin uma kharaja ila almadiina kadibuu nabigu madiine u ambaxay sala allahu alayh waalih wasalam xadaanii yaxya bnu ayuub qaala xadaana cabaad ibnu cabaad almuhallabi qaala xadaana cubaydullaahi bnu cumar can alqaasim bni muxamedin can ummi lmu'miniina caaisha radi allahu canha qaala minaa waxaa naga mid ah man ahalla bilxaj dad xaj xarmaday mufridan keligiis wa minaa man qarana dad isku daray xaj iyo cumro wa minaa man tamataca dad tamatucay oo cumro intay ku bilowdeen oo ku xalaaloobeen haddana xaj gadaal kala yimid qala xaddaana cabdu bnu xumaydin akhbarana moxamed bnu bakr akhbarana ibnu jurayjin qaal akhbarana cubaydullaahi bnu cumar can qaasim bni muxamedin qaal jaad caaishatu radi allahu canha caaishaa timid xaajatan ayadoo xaaje xadiidka hore unbuu la mid yahay tafaasiishiisa oo soo martay qaala waxaddaana cabdullahi bn muxamed slamata bnu qacnami qaala xaddaana sulaymaan ibnu bilaal an yaxya wahuwa ibnu saciid an camra qaalat waxay tiri samictu caaishata radi allahu canha baan maqlay taqul iyadoo lakharajnaa maca rasuulilah nabiga maciisaan baxnay bihamsin baqiina min dilqacda dilqacda markay shan beri ka hadhay riwaayo kalena afar walaa naraa ilaa anahu alxaj waxaan xaj ahaynaan u arkaynana ma jirin xataa idaa danownaa markaan u dhowaana min makata amara rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu amray saxaabadiisa man lam yakun macahu hadyu ninkaan hadyo wadin idaa daafa bilbeyti markuu kacbada dhowo wa bayna asafaa walmarwa safiya marwana uu sacyigii la yimaado toddobadii jeer an yaxila intuu timaha gaabsado oo xiirto inuu xalaaloobo ayuu nabigu amray waxaan hadiyo weyey qaalat caaisha waxayka radi allahu canha fadukila calayna waxaa lanoo soo geliyey yowma naxri bilaxmi baqar hilib lo manaa xadiidku waa muqtasar markii taxalluleen haddana xaj baa la aaday waa la soo bogay yowma naxri maalinta tabnaad hadiyadii la qayminaayo neefka laga gowracayadana faqultu waxaani maa haadaa muxuu yahay hilibkan faqiila waxaa lihi dabaxa rasuulullah sal slam can aswaajihi buu ka gowracay haweenkiisa qaala yaxya wuxuu yidhi fadakartu hada alxadiida liqaasim bin maxamed baan u sheegay faqaala wuxuu yidhi atadka gabadhaa caaisho ka warinaysay camra ah atadka waxay kuu keentay wallaahi baan ku dhaartay bilxadiidi xadiidkii bay kuula timid calaa wajhihi siduu ahaa ee caaisho looga wariyey ayay camro kuu sheegtay si fiican bay xadiisay weeyaan atadka waxaa laleeyahy waa camro wey waxaddaana maxamed bin muana xaddaana cabdulwahaab qaala samictu yaxya bnu saciidin yaquul akhbaratnii camra أنha samcat cائشha رضي الله عنha xw xadثna iبn abi cmر xadثna سفyاn عن yaحyى بhada الاسناad mثلا xadثna abu bكر بن abi شhaybةa qال xadثna iبn culayةa عن iبn cawd عن ibrahim عن أسد عن أم المؤمiنin xw xadثna الqاsim عن أم المؤمiنiin qاal qultu ya rasuul الlah rasuul allow ysduru ayasduru yasduru الnaasu dadkii waxay la fulaayaan binusukayni laba camal cumro ay marka hore la imaadeen iyo xaj ay markii dambe la imaadeen wa asduru anna waxaan la fuli oon la tegi binusukin waaxidin hal camal ahoo xaj ah ilan camalkii xajkii cumrada iska daa waa ka udhejisa qaala nabigu wuxuu yidhi intadirii u sug bal u kaadi fa idaa daharti markaa daahir noqoto oo fakhruji ila tanxiim u kaadi buu nabi calayh isalaatu wasalaam horta xajka dhammee daahir noqo xajka dhammee kadib markaas tanciim cumradaadi gadaal kala imow faahilnii ka soo xarmo minhu tanciim uma alqiinaa aan kulanno cinda kada wakada meel hebel aan iskugu imaano muxasab muxasab weeyaan qaala adunnu lqaara qadda barri aan isku imaan inuu yidhi walaakinahaa calaa qadri masabiki aw qaala nafaqati nabi wuxuu yidhi laakinahaa camalka cumrada iyo xajka iyo nusuga calaa qadri nasabiki ama ajirka iyo hawaabku calaa qadri nasabiki tacabkaada iyo inta mashaqada ku soo gaaraysa intuu dhan yahay yuu ajirkaadana dhan yahay aw qaala calaa qadri xadana ibn muan qaal xadana ibn abi xadiid an ibn cawn an qasim ibraahim qaala wuxuu laa acrifu xadiia axadihim can aakhar ana uma mumin radi allah canha qaalat ya rasuul allah yasduru naasu bimuslikiin fi daka alxadii xadiidka uu sheegay ayib xadiidka caashiska dhammayna xadana zuhayr bn xarb waisxaaq bn ibrahim qaala zuhayr xadana waqaala akhbarana jariix mansuur can ibrahim can aswad can caaisha radi allah canha qaalat kharajna maca rasuuli lah sal slam maa maxram walaa nara ila anahu alxaj falama qadimna makata tadawafna bilbayt kacbada baan dawaafnay faamara rasuul lah sala allah alay wasalam wuxuu amray man lam yakun saaqa alhadya dadkan hadya soo kaxayn an yaxilla inay xalaaloobaan qaalat faxalla waxaa xalaaloobay man lam yakun saaqa alhadya intaan hadya wadin ma iska xalaaloobeen wanisaau haweenkiisana lam yasuqna alhadya hadya mayna soo kaxaysaninoo iyaguna fa axlalna markay cumradii la imaadeen way xalaaloobeen qaalat caaisha faxidtu waan xayday falam aduf bilbayt kacbadii ma dawaafeen falamaa kaanat leylatu alxasba habeenkii muxasab uu nabigu degay afar tobnaadka ahayd qaalad waxay tihi qultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah yarjicu الnaasu bicumra dadkama waxay la noqonayaan bicumra mustaqila wa mustaqila wa arjacu ana bixaja ana xaj keligii miyaan la noqonaya qaala nabi wuxuu yidhi awmaa kunti ufti soomaadan dawaafin layaaliya qadimna maka habeenadii aan maka soo gallay hore soomaadan dawaafinoo cumradii lamaadan imaanin qaalad qultu waxaan ilah maya nabiga halmaamaa dhici karta maya oo wa ii suuroobi weyday waa kaad dhihi jirtay iskaga tag cumradaadoo xaj baa loo dareeray xaj aad qaala nabig wuxuu yidhi fadhabii marka tag maca akhiiki walaalkaa raac ila tanxiim u raac faahilii bicumrata cumro soo xarmo uma mawciduki ballankaada makaana kada wakada min hebel faisku imaana muxasab qaalat safya waxay tidhi safya haddana soo istaagtay safya bintu xiyey marka xajka la bogay wey xajka waa la soo bogay waa reefaada gudaaci basa haray waa gudaac basa haray safya bintu xiyey xaasiskii nabiga ka mida waxay tihi iyaduna maa uraanii ilaa xaabisa takuun aniguna isma arko waa ina xabisayaa mooyeen waxay tahi walle waa ina xabisayaan caadadii baa ku dhacday wixii dawaafkii woofiska weli aynan la imaanin marka waxay u maraysay in sida dawaaful ifaadaha iyo rukniga aan sina looga tegi karin inaan widaacana laga tegi karin oo inay sugto ay tahay ilaahay ka daahir noqonayso lagana tegi maayo nabiga way xabisiyo wuu sugi tanay marka maamisay qaala nabigu wuxuu yidhi caqraa xalqaa caqraa boqnaha lagu jar xalqaa timaha laga xid waa iska canaansi aan habaar xaqiiqadiisa loola jeedin xalqaana min alxulquubna waa la yidhahdaa xalqiga dhuunta lagu goo wamaa kunti oo miyaadan ahayn dhufti tii dawaaftay yooma naxri maalintii ciidda ee dadku ay dhawaafo ifaadaha ama rukniga ay la imaadeen la adigu maadan dawaafin miyaa qaalad balaa maya waan dawaafay ee waxaan ka calacalaya waa dawaafu rudaaca soo socda qaala nabig wuxuu yidhi laa ba'sa dhib male dawaafu rudaace infiri socowi maxabisi maysi marka dawaafu rudaaca waxaa laga riday haweenka caadada iyo xaydka qaba iyagu waa laga riday inta kale waajibay ku tahay qaalad caaisha waxay timi falaqiyanii rasuulullah nabiga calayhi salaam markay cumradii aaday oo soo cumraysatay nabigaa ila kulmay huwa muscidun asagoo nabigu calayhi salaam soo koranayo min makata muscidun min maka xagga maka asaga oo jiirtii iyo buulaheedii ka soo dh soo fulayo wa ana aniguna munhabidatun aan hoobad ahayn calayhaa maka ku soo hoobanayo iyo nabigoo soo fulay yaa iska hor imaanay aw ama ana ana muscidatun ahaa mid ku kushay wahuwa nabiguna munhabidun minha hadduu ku soo hoobanayo dabubidac miduu socday wa qaala isxaaq mutahabidatun wa mutahabitun mutahabidatun caaisha wa mutahabitun iyo nabigu marka lafdigan isagaa noocuma wuxuu khilaafsan yahay riwaayadan soo maray in caaisha markay soo xumraysatay ay ogu timid nabiga isagoo meeshiisii deggan habeenka aakhirkiisii oo uu yidhi ma soo bogteen haa taasaa xoog badan qaale nabigu uuna soo dhaqaaqin ilaa ay caaisho oga timid وxadaثnahu سuwayd بن سacيidi عan عalي بn msل عan أcmش عan ibraahiم عan أswad عan caaشha radي الlah عanهa qaalat kharajnaa maca rasuuli الlahi nulabbi salى الlah alيه wasalam annagoo nabiga la soconoo labayk allaahuma xaja labayk allaahuma leh laa nadkuru xajan walaa cumra hadalkan marka waa mukhtasaraadkiibu ka mid yahay qaalad waxay tahi kharajnaa maca rasuuli الlah nabiga maciisaan baxnay nulabbi annagoo labayk allaahuma labayka leh laa nadkuru xajan xaj maana sheegayno walaa cumrata cumrana maana sheegayno oo de marka u horaysa yaan leedahay labayk allahuma xajan ama cumratan laakiin wixii ka dambaysa kusoo celcelin maysa kadib labayk allaahuma labayk labayk allaahuma labayk laa shariika lak unbaad wadi mooyeene xajan iyo cumratan kusoo celcelin maysa wasaaqal xadiida bimacnaa xadiid mansuur mansuur xadiidkiisii oo kale wallahu aclam bilah tawfiiq sala allah